alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuul lahi sala allahu alayh wasalam zawaa-idda kitaab alqadaga ah. wax badan oo ku soo arooray ma jiraan marka laga reebo sheekhu intuu kale ah inta isdheri maan ujeeda labada kitaab man axdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun man camila camila laysa caleyh amruna fahuwa raddun xadiiskaasina waa qaacida guud oo meelo badan baa dee loo adeegsanayaa waxaa acmaashii daahirka ahayd o dhan ba lagu miisaamayay halka inama alacmaalu biniyaat lagu miisaamayey acmaashii qarsoonayd xadiiskan kalena waxaa lagu miisaamayaa camalka qofku uu sameynayo marka qadaaga laftigiisu dee waxaa la odhanaya haduu wax qaldan si qaldan wax u xukumay amba uu shareeco ka dhigay waa bidco oo waxaagaasi waxba kuma jiraan baabu saydi markaa dhowr kitaab oo ay meelaha qaar ku yar kala duwan yihin baa jira intaas sayd uu ka bilaabi doona safxadda toddobiya afartan waa zawaa-iddii baan ujeedaada so ilma socdaan ma sirta zawaaiddi way bab zayd وxadiiث الshacbiي can cadiy naxw fiihi ilaa an yaأkula اlklb ilaa an yaأkula اlklb aygu inuu cuno mooyaane markii uu rasuulku ka warramay alayه الsalaatu wasalaam markuu qofku ku ugaadhsado aygiisa hadii bisinka loo qabto aygoo la diro ayguna mucalamu yahay in la cunayo wuxuu qabto xadiiska waxaa lamid a ah, xadiiskaasuu lamid yahay ilaa an yaakula lkalbu inuu aygu cunay mooyaane fa in akala oo qabto uu neefkii sii cuno fa in akula cuno falaa taakul ha fa ini akaafu waxaan ka baqanayaa an yakuna inuu ahado inamaa amsaka calaa nafsihi mid naftiisa u qabtay oo waxay ahayd aygu inuu sii ilaaliyo sii hayo hadduu si hayo qofkiiba uhayaa bay noqonaysa hadduu laakiin sii bilaabo fa inni akaafu waxaan ka boqonaya an yakuna inu hada in amsaka inamaa amsaka inuu uqabtay un calaa nafsihi naftiisa in khaaladaha hadday dhex galaan kilaabun ay min gayriha iyadaan ahayni falaa taakula cunin waayo fa inamaa samayta aduu waxaad bisinka uqabatay ood bisinka ku dirtay inamaa samayta inamaa arsalta bismi illaahi calaa kalbika aygaaga ad ku dirtay walam tusami calaa gayrihi cid kalena maad bisinka ku dirin oo ayadaa kale ah wa fiihi sida xadiiska waxaa ku jirta idaa arsalta haddaad dirto kalbaka aygaaga almukallabi almukallabi ay almucallami fadkur isma allahi calayhi magaca ilaahay ku xus fa in amsaka haddii uu qabto caleyka adiga uu kuu qabto oo fa adragtahu aada gaadho xayan isagoo nool fadbaxhu gowrac wa in adragtow haddaad gaadho qad qatala isagoo dilay walam yakul minhu oo aan ka cunin waxba walam yakul aan cunin minhu ey min asaydi ugaadhi uu ugaadhsaday aan waxba ka cunin fa kulhu cun waayo fa ina akhda alkalbi qabashada ayga ayaa dakaatuhu gawriciisa ah fa ina akhda alkalbi qabashada ayga ayaa dakaatuhu gawriciisa ah wa fiihi aydan waxaa ku jirtay idaa ramayta haddaad tuurto ganto bisahmika leebkaaga fadkur isma allahi caleyh ilahay magaciisa ku xusisna wa fiihi waxaa ku jirtay fain qaama canka hadduu kaa maqnaado yowman maalin aw yowmeyni amba laba maalmood adigoo leebkii ku tuuray oo ku dhuftay oo aada maalin amba laba maalmood weydo wa fii riwaayatin alyowmeyni wathalaat labada maalmood iyo saddexdaba hadduu kaa maqnaado laakiin falam tajid fiihi aanad ka helin ilaa ahara sahmika raadkii leebkaaga mooyaane wax kale aanad ka helin oo sabab ugu noqday inuu dhinto fakul cun in shiita haddaad nunto adaa ikhtiyaar kale fa in wajadtahu haddaad hesho hariiqan isagoo ku qarqoomay fi lmaai biyo biyana wuu ku qarqoomay leebkiina waa ku yaalla labadaasaa iskugu biiray falaa taakulha cunin markaa waayo fa inaka adigu la tadri garan maysid almaau qatalahu ma biyahaa dilay aw sahmuka mise leebkaagii baa dilay marka kitaab aladcima ayuu raacsan yahay saynu ognahay baabkan markaa ugaadha marka la ugaadhsanayo shayga waxaynu soo aragnay in lagu ugaadhsanayo ayda tababaran iyo wixii kale lamidka ah sida baalka loo yaqaano harimcadko kale iyo isna marka la tababara iyo wax lamid ah. marka bisinka markuu ku diro aygaasi shuruud baa ku xidhnayd inuu sii qabto oo aanu cunin iyo de in bisinka marka la diraya lagu diro iyo inuu mucalam yahay haddii aanu mucalam hayn haddaba aanu tababarnayn waxa uu noqonayaa wixii uu sii qabtay hadii lagu gaadho isagoo nool de waa la gowracaya haddii kalena saas way ku socda kan kale laakiin hadii neefkii dhintay loo la gaadho waa la cunaya waxay ka dhigan tahay ayagu markaa wuxuu ka dhigan yahay qabashadiisa qabashadiisasaaba gawriciya mididii wax lagu gawracay bu ka dhigan qabashada ayguu sii qabtay haba dhintaba shaygii ilan ugaadha hadday noo sheego la gawracayaa dhib male leh laakiin mar haddii uu dhintayba aygaasina bisinka aad ku dartay macalamna ha aanu siina cunin waad cunaysaa laakiin waxyaala waxa jira istisnaayaadoo laga soo reebo waxaa ka mid ah ay kalena ay ag joogaan isla aygaagiina uu la joogo oo neefkiina uu dhintay aygu ugu tababarnaa bisinkaad ku dirtay uu qabtay uu dhintay laakiin ay kalaa meeshii joogay isagiina u agtaaganyii shaki baa meeshaa yimid shaki yimid waa maxay ma isagaa qabtay mise kuwa kale mar hadduu shakigaasi yimi shaygaasi xalaal iyo xaraam waad iskaga tegeysa leebkuna waa lamid oo leebka marka la tuurayo bisinka marka lagu tuuro haddii uu sii dhinto neefkii waa la cunaya haddii dee naf lagu gaadho waa la gawracaya xataa haddaad dhawr cisho weydo ilan ugaadhi inta lagu dhuftaabay iska carari kartaa meel cidlaa bay ku dhiman kartaa waxaaba iska dhici karta dhowr cisho inay kaa maqnaatay dhowrkaa cisho tagayur baa ku iman kara wax kale oo isbedela saa awgeed buu falam tajid fiihi ilaa ahara sahmika fakul in shita ikhtiyaar baa qofka la geliyay shaygani xaaraan maaha laakiin dee waxaaba laga yaabaa xagga urta iyo isbedelka uu sameeyey awgeed naftaadu inay diido markaa qasab lagaaga dhigi maayo manaa waajib maahe waa mubaax inaad cunto waayo dee waxaad waad neef aad gawracday oo muddo ka soo ag wareegin laakiin haddii ishkaal kale u yimaado shaki kale oo ah laabkii oo ku yaala iyo isagoo biyo ku qarqoomay garan maysid ma leebkaa wax yeelay oo u dhintay mise biya waxaa dhici karta in xagga markaa biyuhuba ay yihiin kuwa sababta u noqday saasaa lagu daynaya qorigiibaa kula mida ah. de halka leebka waxaa ku jira iminka qoriga oo kale saasta marka bisinka lagu rido ee ay ku dhacdo isagoo neefka dhintay marka loo tago waa la cunaya kitaab ashribati sharaabka wixii la cabayey ayuu kitaabu yahay waa cumdatlaxkaamka sawaydi wa can caisha radi allahu canha ana nabiya sala allahu ala sl nabiga su-ila waxaa la weydiiyey can ilbitci baa la weydiiyey faqaala wuxu uhi kullu sharaabin sharaab kasta oo askara maanka dooriya fa huwa xaraamun waa xaraam wey albitcuna nabid lcasal waa sharaabka casalka وعn cabdاللh بن cbاs radي الlه عnهma qal wuxu uhi balغa cmar radي الlahu عanhu cumar waxaa soo gaadhay ana fulana ninka hebel la hahdaa baaca khamra khamri inuu iibiyey faqala wuxu uhi qaatla allahu fulana ilaahay hebel ha nacdalo qaatala bmacnaa lacana wey alam yclam miyaan ogeyn ana rasuul اlahi salى الlahu عalيه wasl rasuulka alle qaala uu yihi qaatla lahu lyahuuda ilaahay yahuud ha nacdalo xurimat calayhim waxaa laga xaaraam yeelay ashuxuuma xaydhii iyo baruurtii baa laga xaaraam yeelay xoolaha fajamaluuhaa way dhalaaliyeen ay adaabuuhaa way dhalaaliyeen oo fadaacuuhaa way iibiyeen markaana xadiiskana wuxuu tilmaamaya labadan xadiis kulu muskirin khamrun wa kulu muskirin xaraam horta wixii maanka dooriya oo dhanba xaaraana waxaasi asalkiisii hora ha ahaado shay muskirah amba ha noqdo shay mubaax oo wanaagsan laakiin xaaladiisi intii isbedeshay ay keensatay markuu khamiiray kadib inuu maanka doorinayo sida malabka oo kale iyo timirta iyo cinabka iyo kuwaasaabay ka samaysan jireen dee khamriga kaasi ka samayn jira oo malabka oo kale intay si gaara u khamiiriyaan biyihiisa ayaa dabeetana markuu isbedelaabay dee cabi jireen markaa rasuulku alay slat slam qaacido guud bu yuu sheegay su la weydiiyey macno ka weyn buu sheegay oo su-ila can ilbitci baa la weydiy bicigu waa malabkaa waa nabiidka sharaabka nabiid imika waa sharaab alcasal oo shayga marka muudkiisa la tuujiyo oo ayaa asalkiisu noqonaya lakin imika waa sharaab alcasal sharaabkaa malabka laga sameeyay imikada laftigeeda kuwa etoobiyaanka iyo kuwaasi waxyaalaha xad ka sameeyaan malabka kamida ah way kusoo daraan soo la sheegay qaacida gudub rasulku wuxu uhi kullu sharaabin askara fahuwa xaraam ama malab ka soo jeedo ama qamadii ka soo jeedo ama wax kale ka soo jeede wax kasta oo tagayur maskaxdii ku keenaya waa xaaraam waana khamri waayo alkhamru ma khamra alcaqla soo maaha khamriga maxaa la dhahdaa wax kastoo caqliga doorinayo marka wuxuu noqon karaa mid la calaashanayo wuxuu noqon karaa mid la ursanayo wuxuu noqon karaa mid la cabayo wuxuu noqon karaa mid la isku mudayo nooc doonama ha noqdo waa wixii imaanka doorinaya xadiiskan kalena wuxuu tilmaamaya mar hadii shayga la xaaraam yeelay in allaha idaa xarama shayan xarama hamanahu baa xadiiska ku jirtay ilaahay shay hadduu xaaraam yeelay lacagtiisana uu xaaraam yeelay oo rasuulku muxuu timi ala qofka khamriga tuujinaya iyo ka iibinaya ka iibsanaya ka loo qaadayo ya intuba way nacdalayn waa isku mid xagga dembiga hadduu qof idhahdo anigu guri baan ka kareeyey oo dee khamri baa lagu soo rogaa lakin maxaa dee ya anu madashaqaan ku leeyahay oo ogiya in khamriga lagu soo rogo ya dee wa xaaraaron oo waxa weye baktiga ma ma cunee fuudkiisaan an <laughs> hore iga maamayn soomaalida haddaad tirahdo anu baktigaan iska daaya lakin iyo maraqiisu maan cabaya de waa isku midun hadduu qof yidhahdo warniyo anigu dee baabuurkaygaan ka kareeyaayo wasaas saas waa la mid hadduu si kale uxeeladaysto wuxuu og yahay dadkaa uu ka iibinayo malabku amba waxaa kale inay khamri ka samaysanaya waabay sheegeen waa war malabkaan oo kan khamri waanu ka samaysanayna markaasud anu malab baan ka iibiya ma maxaa iga gaday ka warran arrintaa waal runtiga malab bu iibiya xalaalaha ma ka iibinaya mise ka iibin maayo ya haye kama iibinayo waayo way kama iibinay haye ka iibinaya kama iibinaya yaale wuu ka iibinaya jawaashaas wayna fahmniyada qofla wuu ka iibinaya ma jirta ha haye a khulaasadu waa kama iibinaya soo maha kama iibinayo mar haddoo ad hubto weyaan lakin qof aan hubin oo ad doon khamrina caba sidu ma inaad ixtiyaadan iskaga dayso si xaaraana kaa noqoto ixtiyaadan iska dayso mooyaane wax xalaalaada u iibisay oo de lasii dabageli maayo la baarbaari maayo galadaasa wax laga iibin karaa laakiin kuaad og tahay muslimma ha noqda inuu ka samaysanayo ka iibin maysid bay culimadu ihahdeen ya dharka khafiifka ah ee dumarku xidhaan ninka ka ganacsanaya kulamid ah waxaad tidha dhar matala dumarka ay gaar una xidhan karaan maryahana ka hoos xidhan karaan lakin de hadday gaar u xidhaan khafiif iyo qaawanaan keenaya haddaad ogtay dumarkaasi amba dadka magaalada wadanka aad keenayso inay dee dadku qaawanaanta aad ka qayb qaadanayso xidhan doonaan de xaaraan bay kaa noqonaysa waxaa kamid a dararkan qaawana iminka inamada er xidhaan meelahan googo-an kuwa marka horeba cadlayaasha keenayaa de way berheraya soo maha way berheraya de waxaa kaloo jirta haddii xeeladaysu qofku uu sameeyo xeeladaysi shaygii xaaraamta ahaa buu uxeeladaysta qofka toos xaaraamta u sameeyay ka xeeladaysta waxaa sii daran ataxayulka sameeya waxaa nabiga laga soo wariyay alay slat sla inuu yihi laa tastaxiluu maxaarim allahi biadna alxiyal war waxyaalaha ilaahay idinka xaaraam yeele xeelado yar ku xalaashanin laa tastaxilu maxaarim allahi biadna alxiyal imika nimankii badda agteeda deganaa markii ilaahay subxana wa tacaala ka xaaraam yeelay maalinta sabtida ah inay kalluumaystaan oo ay ugaarsadaan kalluunka iyadoo la imtixaamayo maalinta ciidooda ah ayaa ilahay wuxuu ku imtixaamay inay maalinta id taأtiihim xiitaanuhum yowma sabtihim shuraca wa yowma laa yasbituuna laa taأtiihim kadalika nabluhum bima kaanuu yaksibuun bima kaanuu yaksibuun yasnacuun yafsuquun hay quraadi baa iskhilaafay bima kaanuu yafsuquun haddaba waayahay maalintaa ilahay u imtixaamayo kalluunku baa usoo buuxsamayey maalinta kalena uguma imanaynba de maxay dhahdeen waxay sameeyey qol ade way iska dayso rag wanaagsan bay noqdeen dad wanaagsan oo xaaraamta iska ilaaliyey qolana way way xeeladaysteenoo waxay dhahdeen intaynu maalinta sabtida soo jeexna biyaha oo kalunku uu soo raaco oo ceelal ay ka qodeen badda hareeraheedii ayay maalinta axaddana gurtaan waxay dhahdeen anagoo axaddaan ugaadhsaneen baa sabti waa kuwii saddex uqeybsamay qolo kale qola way u waxay war waxan iska daaya ya qoladii kalena waxay maaa idinka gala nimankan lima taciduuna qowma illahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaba shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacalahum yattaquun laba arrimood baan uga jeednaayo dee horta ilahay agtiisa cudurdaar inoo noqoto ilahu anigu xujada waan ku ogno waan u sheegna ila waxa la ohanaya maxaad munkarka u diidi weyd haddaad awoodi karayse cala maxaad afka uga hadli weyd iyo waxaa kaloo laga yaabaa dee qofkan la waarinayo laga quusan maayo ee boqolaal shar sameynaya marka wax loo sheegay laga yaaba inay toobad keenaan oy alla kacabsigii dib ugu soo noqdeen kooxdaasi way xeeladaysteen wuxuu yihi ibnuqayim shay xalaal iyo xaaraan u eg bay la yimaadeen soo maaha ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka dhigay daayeer ayuu ka dhigay daayeerkuna waa xayawaanka ugu ekaanshaha badan bani aadamka kuwaasa ilahay subxana watacala ka dhigay haddaba yuhuudduna maxay sameeyeen mar kale waa isla nimankan xeelad badan bay ahaayeen oo aada u badan وmin الbqr واlغanm xaramna عalayhim shuxuumahuma lo-da iyo waxaa laga xaaraam xaydhay geelina waaba laga xaaraam isaga marka hore kula dufr shayga labada raafkiisu kala baxay waxaana la yihi adhiga iyo lo-dana iska cuna hilibkiisa lakin xaydh oo dhan allo wixii baruura iyo xaydha iska ilaaliya ha u dhawaanin waa xaaraam idinka tahy ilaa meelaha dhabarada iyo lafaha iyo madhicirada iyo wixii ku jira un mooyaane meelahaas de aad ka saari kari weydaan mooyaane dabeedna xaydhii way iska ilaaliyeen may cunin laakiin xaydhii way dhalaaliyeen dabeedna way iibiyeen fa akaluu thamana <laughs> maxay cuneen lacagtii o anagu maxaydh baan cuneen lacag baana cuneen marka saasay dee u xeeladaysteen haddaba xadiiskan maaa loo muxuu soo qaatay cumar bin khadaab wuxuu soo qaatay hebel ba khamri iibiyey baaca khamran waxaa dhici karta inuu cidda u ka iibiyey ay ahaayeen qaar iska caba khamriga marka horeba gaalaha marka wuxuu leeyahay isagii ma cabaye lacagtii buu qaadanaya waad nin kule anigu jaadka ma cune laakin waan iibiyaa amba sigaarka ma cabe laakiinse waan iibiyaayo dukaankan ku socodsiinaya waaba yidhahde rag qaarkood saas de markii wili baniyo dee adigana iska da waxaan kala adiga hayni w dadkiiba kuma soo beerayaano intan yar waan waan iska daynaya lakin waan ku yar ilaadaya un <laughs> alla shaydaan shaydaanka la imtixaansana an cabd lahi bn cabaas radi allahu canhuma qal wuxu uhi balqa cumar radi allahu canhu cumar waxa soo gaadhay ana fulana ninka hebel hahda baaca khamra inuu iibiye faqal wuxu uhi qaatala allahu fulanan ilaahay hebel hana cadlo alam yaclam miyaanu ogeyn ana rasuula llahi sala allahu alay slam qal in qaatala allahu lyahuud xurimat calayhim asuxuuma waxaa laga xaaraam yeelay xaydhiyo fajamaluuha way dhalaaliyeen marka qof cayiman oo dee shar in qaatala allahu fulana la odhan kara halkaa laga kitaab libaas وعن cمر خd رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi slى الlه عليه وsلم rasulku وxu la tlbسu الxariira xariirta ha xidhanina fainahu arrin wuxuu man labisahu ninka xidha fi dunya adunyadan ku xidhaa lam ylbasu fi اlآakhirati aakhiro kuma xidho xariirtu waxay kamid tahay maryaha jilicda sane allahu mustacaan dee jeljalaaca iyo waxaa keenaya adduunyadan markaa ragga waa laga xaaraam yeelay aakhire laakiin waa lagu xidhanayaayo istabraq iyo sundus iyo xariir waa la xidhanaya lakiin waxaa lagu imtixaamaya qofka adduunyadan ku xidhaa isagoo u berheeraya de oo markuu muslimka ahaaya in aakhira laga xaaraam yeelo fainahu man labisahu fi dunya lam yalbasu fi aakhirati khamrigana ninka addunyada ku cabo aakhira kuma cabo ku jirta xadiis kale wacan ibra bn casim radi allahu canhuma qala wuxu ma ra-ytu maan arag min di limatin mid timo dheer leh di shacrin طawiil fi xullatin xamraa fi xullatin xamraaa oo isku joog cas xidhan maan arag mid timo dheer leh oo isku joog casna xidhan oo axsana ah ka wanaagsan min rasuuli lahi sala la ala rasuulka aleh lahu shacrun buu lahaa rasuulku timo yadribu gaadhaya ilaa mankibayhi ay yabluqu wayasil gaadhaya ilaa mankibayhi labadiisa garab baciidun buu ahaa mid kala fog maa beyna almankibayn inta labada garab udhexaysa laysa biqasiiri mid gaaban ma ahayn walaa biawiili mid dheerna ma ahayn rasuulka alay slat slam wuxuu sheekh imika usoo qaatay halkan xullatin xamraa maraa cas la xidhan karo limadu dilima waa timaha dhegta dhaafaya ayaa la odhanaya marka lahu shacru yadri ilaa mankibay hidan ba ayaa si fasirtay limati wa awsaaftii nabiga aleyh isalatu salam markii rasuulka la sifeynayey timihiisa mararka qaarkood bay markaa gaadhi jireen garbaha ay gaadhi jireen hadduu daayo mar wuu kala rogi jiray rasuulka alay slat slam u kala jeexay laba liid saasuu dhexda markaa uga kala jeexay taasi markaa way dhacday oo ahlu kitaabka iyagoo ku waafiqi jiray mararka qaarkoodna rasuulka timihiisu de ila mar buu xeerayay dhegta carshawadeeda jiray marka marka limadu waa timaha hoosu daadegi xullana waa izaarun warida izaarun wa rida waa go iyo iyo gunti waa laba go berigaa la xidhan jira marka rasuulku ilaahay ba subxana watacaala ka dhigay mid qurux badanoo waxa xadiiska ku jirtay iminka sheekh masle xamraagumbu usoo qaatee axsana annaasi khalqan وأxsanahum khulqan khalqan wa khulqan xagga abuurka nalka dadka u quruxda badan bu rasuulka alayه الsalatu salaam xagga marka la eego akhlaaqdana de kawa akhlaaqda wanagsan xadiis baa jira haddaba laga soo wariyey rasulka alay slatu slaam riyaad saalixiinkana u ku sheegay sheekh nawowiye kusoo qaatee inuu rasuulku alay slatu slaam karaahiystay marada cas iminkana fi marka waxaa la isku waafajinayaa xulladan xamraaga ahi may ahayn saafi casaankeedu saafi mu ahayne midabo kalea ku jir jira laakin casaanka haalib alxumratu kanat haaliba laakiin liidad kale iyo waxbay lahayd marada casaanka saafiga ah ee aanay wax kale ku jirin waa makruuh waa laga wanaagsan yahay waa laga wanaagsan yahay rasuulku alayhi slat slam xagga joogiisa marka la eego wuxuu udhexeeyey bayna alqisari watuul oo xagga dherarka weliba raacsanaa manu gaabnayn aadna umu dheerayn labadaasuu udhexeeyey laakiin cid kastoo israacaan marka cid laakiin israacaan dheer isagaa ka dheeraanaya haddana waa iska mucjiso kale isagaa ka dheeraanaya can ibra bn casib radi allahu canhuma qala wuxu ma raaytu maan arag min dilimatin mid tima dheerle oo fii xulatin xamraa isku joog xidhan oo axsana ka qurux badan min rasuuli lahi sala la sl rasuulka aleh lahu shacrun tibuu leeyahay yadribu ee yasilu gaadhay ilaa mankibeyhi ilaa garbihiisa baciidun mid kale fog baa maa bayna mankibeyn qofka marka la ammaanaya inta badan carabta haysaa ohan jireenoo baciid maa bayna mankibeyn qof isku soo ceceshan maaha rasuulka qof markaa kale fog ayuu ahaa xagga marka la eego garbihiisa laysa bilqasiir walaa biawiili wcan ibrahim bn casim radi allahu canhuma qal wuxu uhi amarana rasuulu lahi sala allahu alay slm rasuulku wuxuuna amray bisabcin toddoba wanahaana wuxuu noo diday can sabcin toddoba amarana wuxuuna amray biciyaadati lmaryadi ka xanuunsanaya in lasoo booqdo watibaaci ljanaaizi janaasooyinka in la raaco wa tashmiit alcaatisi ka hindhisa in loo duceeyo tashmiis tashmiit ay adducaa lilcaatis ida qaala alxamdu iyo fulinta dhaarta aw ilmuqsim amba ka dhaartay in loo samafalo loo fuliyo dhaarta wa nasri lmadluumi ka la dulmiyey in loo gargaaro wa ijaabati daaci ka yeedha ka noo yeedha inaanu ajiibino wa ifshaai salaam salaamta inaanu faafino toddobadaa wuuna amray wanahaana wuxuu noo diiday can khawaatiim fargallada aw can takhatumi in fargal laga dhigto bidahabi kaa wuu noo diiday wa can shurbi lfida bilfidati inaan weel fidaa wax ku cabnana wuu noo deyday wa can ilmayaahiri kooraha faraska amba awrka ee xariirta ana wuu noo deyday wa can ilqasiyi xariirta noocaas ka midana wuu noo diiday wa can lubsi lxariiri xariirta xidhashadeedana wuu noo diiday walistabraqi waa xariirta maaqalido min alxariir xariirta nooca adagna wuu noo diiday wadiibaaji xarun eh, xariirtaas goodiyada marada lagu sameynayana wuu noo diiday iyadana inta dambu sheekhu usoo qaatee eh. rasuulka ala sla sl waxyaala badan buu amray markaa toddobadan oo keliya maahe laakiin mar baa laga yaabay inuu si gaara ah intan u wada sheegay oo saxaabigu markaa uu soo qeybay bara binu casimna waa ansaarta waa saxaabadii dhalinyarta ahayd ansaarta ka mid ahayd amrana rasuulu lahi sal l slm bisabcin wanahaana can sabcin amrana biciyaadati lmariid qof xanuunsanaya in lasoo boqdo ashar weyne uu ku jiraa waana waajib muslimiinta o dhan saaran tusaale ahaan hadduu qof ku dhex xanuunsado inay soo booqdaan laakiin mid kamid ihi amba cid kamid ihi hadday soo booqato waa intii kale uu ka dhacaya arrintaas itibaacu ljanaais waa kula mid janaasada raacitaankeeda iyo wixiina way iyaduna waa fardu kifaaya tashmiit alcaatis hadduu alxamdu lilah yidhaahdo ayaa shardiga eh, in loo duceeyo isagana hal qof hadduu duceeyo inta kale way ka dhacaysa ibraar ilqasam aw ilmuqsim dhaarta in la oofiyo ama ka dhaartay in loo oofiyo macnaheedu waa maxay qof baa waxaan dembi ahay buu kugu dhaariyo wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartaye eh, waad i raacaysaa wallaahi baan ku dhaartaye eh, waxaasaan ku siinayaa waa inaad iga anbisho iyo wax lamid a ah. marka adigu haddaad xitaa yar karaysanaysa shayga mar hadduu dhaartay dhaartaasi si aanu xinthi ugu dhicin ibraar waa maxay albiru waa wanaaggii sooma in qofka dhaartiisaasi ay u socotay u fusho oo xinthigii uu ka badbaado ayuuna amray qofka hadduu ku dhaariyo oo ilaahay uu kugu dhaariyo waa loo fulinaya shayga dhaarta ah haddaanu dee wax dembiya wax kale aanay ku jirin nasri lmadluum saasoo kale weeyaan kii la in loo gargaaro haddii gacan wax loogu gargaari karayo gacan loogu gargaari karayo haddii af loogu gargaari karayo haddii maal loogu gargaarayo sidii loo gargaarayo ijaabati daacina waliimadii bay ku dhici kartaa si gaar ah sida axaadiis kale tilmaamaysa waliimada qofku marka loogu yeedha waliimadii cursiga inuu ajiibo ijaabatu daaci waxay kaloo noqon kartaa macano caamaho qofka muslimka ah ku yeedha war kaale ah, waxaa ila soo qaba amba kaale waan ku doonaya wax lamid amba i kaale amba waxasan ku siinaya in la ajiibo ifshaai salaam salaamta in la farabadiyo la faafiya intan damba markaa sheekhu kitaabka libaaska inaga waafaqsan uu soo qaatay oo kulli ba xadiisaasi buluuqa lafteeda way noogu iman wax kamid a ah arrimaani kitaab jaamica markan markan wanahaana can khawatiim khawaatim aw takhatum fargallada bidahabi aw itakhatumi bidahab amba fargal in laga dhigto waa macnuu istegaya marna waa shayga laftigiisi marna waa masterki waa raggaa loo diiday dahab noociisu dooraba waxa noqdee xidhashadiisa fargal in laga dhigtaana waa kula mid oo can shurbi bilfidati fidada in lagu cabo weelka fidada ah iyo ka dahabka ah horeynu usoo maray rag iyo waa laga xaaraam yeelay cabitaankii iyo cunitaankiina kama sii si kale oo loo isticmaalan waa kula mid waalkii mayaathirtana waxa weeyaan kooraha awrka lagu fuulo ama lagu tiirsanayaba inta badan way way qurxin jireen waxay saari jireen xariir iyo waxaas isagana ay dusha ka saari jireen taana wadiye alqasiyina waa nooc gaar ah oo dharka ka mid ah oo fiihi xariir wey xariir saafiya maahe waa nooc gaarah waqtiga xariirta ka ah. marka iminka walubs lxariir ayaa caama soo maha waxaan kuwan kaloo dhami addibaaj walistabra walqasiyi waa anwaac min alxariir lakiin berigaa caan ahayd oo xariir saafi aan ahayne marada qaabab kalea loo toli jiray oo xariirtiina way ku jirtaa xariiroo dhan baa la diiday waa caam haddana kuwani markaa waa maxay kan hore waa ikhraaj alkhaas can alcaam kuwaa dambana waa cadfu alkhaasi cala alcaam oo ziyaadat lihtimaam si aanay dadka qaar isku odhanin dee xariirtao dhan unbaa la diidaye diibaajka istabraq waa maqaldo min alxariir diibaajkuna diibaajku waa waa goodiyada marada diibaajkeedu waa cidhifyadaa tusaale ahaan marada cidhifkeedaas markaa diibaajkaasina waxa weeyaan waxaa lagaga toli jiray marada haddii goodiyadeeda lagu tolo xariir iyo cidhifyada saa xariir loo mariyo iyadana waa la diiday wixii yar afar farood iyo meelaha noqonaya mooyaan وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله salى اllahu عليه وسلم istanaca uu sameeyey khaataman min dahabin fa kaana yajcalu fusahu fuskiisa wuxuu yeeli jiray fii baatini kafihi gacantiisa xaggeeda hoose idaa labiso marku الناس dadkii waxay u sameeyeen fasanaca annaasu dadkii baa sameeyey kadalika saasoo oo kale uma dabeetana inahu isagu jalasa wuu fadhiistay cala almimbari mimbarka fanazacahu waa iska siibay isagoo dadkiina ay arkayaan wa qaala wuxuu ihi inii kuntu waxaan ahaa albasu mid xidha hada alkhaatam fargalkan wa ajcalu fasahu aw fisahu bifatxi wa bilkasri min daakilin xagga hoosaan marin jiray farama bihi wuu tuuray uma qaale wuxu uhi wallahi allan ku dhaarte laa albasuhu abadan weligay xidhan maayo fanabada annaasu khawaatiimahum iyaguna way tuureen wa fii lafdin jacalahu fi yadihi اlyumna gacantiisa midig ayuu ku xidhay xadiiskana markaa waxay tusaysaa rasuulku alay sla slam markii hore inuu xidhay markii dambena xaaraan qadiyaddaasay noqotay marka waxa weeyaan fargalka marka inta yaro buurane sare dusha lama soo marin muu soo marina muxuu sameeyey wareejiyo xagga hoose ayay ku baagdeen dabeedna si uu dadka utuso mimbarka intuu ku fadhiistay uu sidaa u siibay oo dadkuna markaa way ku daydeen laakiin rasuulka calayh salatu salaam mid kaleoo fida ah oo lagu naqshiyey muxamedun rasuul ayuu lahaa rasuulku alayh isalaatu wasalaam oo lagu yihi rasuul allow nimankan aada waraaqaha u diraysaa waraaq mid kale ma aqbalaan warqad shaabadaysan mooyaane mid kale ma aqbalaan boqoradii oo kii dee kala diri jirtay sanadkii sagaalaad iyo markii qoladii qureysheed rasuulka ka nasay ayuu leeyahy dacwadda dadkao dhan buu gaadhsiinayay faris waruum wa misr meelahaasuu rasuulka u kala diray marka waxay iska dhaqan ahayd san imikaba warqad shaabadaysan loo ayaa berigaana dee fargal iyo waxbaa lagu shaabadayn markaa rasulka alay sla slam u markaa farkalkaa wuxuu ku dhejin jiray warqadda markii dambena waxay haysan jiray saxaabada ilaa markii dambe ceel ay ku dhacday waqtigii cusbaama filay ceel ku dhacay qadiyada ku saabsan fidada ma la xiran karaayo fargal fida ah dahabka garanay oo fargal u noqda ama mid xadiida dee fidadii oo can shurbi bilfida xadiiskaasi imika muxuu kala saaray dahabka in farqa laga dhigto fidadiina cabitaankii buu diiday soo ma ahayn mid bira in la xidho isaga waa iska caadi bal kaa fidada ziyaadatu baxtin ku sameey isaga dabetna soo noqonayna qala rasuul اlahi salى الlaه alay sl ly sl khatan min dahabin fakana yajcalu fisahu waxa uu yeeli jiray faskiisa fasku waa intaa buurane fii baطini kafihi gacantiisa xaggeeda hoose xagga cadaankaa buu u yeeli jiray ureejin jiray sida loo bartay inta badan maaha inta xagga hoose u marin jiray isagu idaa labisa marku xidho fasanaca naasu kadalik dadkiiba saa sameeyey uma dabeetana inahu jalasa cala mimbar buu ku fadhiistay fanazacahu u iska siibo u iska bixiyo waqale wuxuhi inii kuntu waxaan albasu hada lkhaatama mid xidha wa ajcalu fisahu yeelo min daakilin farama bihi u tuuray uma qaale wuxu uhi wallah laa albashu abada dib dambe soo xihan maayo marka inay xaaraam tahay ba halkaa de laga qaadanaya fanabada الnaasu khawaatiimahum iyaguna way tuureen kitaab اjihaadi marka waxaad samaynaysaa insha allah maalinta sabtida buluqana waad soo qaadanaysaan sawaaidana waad soo qaadanaysaan